بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطر رحمه الله تعالى الإيساء هذه تني أحكام الإيساء دردارنك أحكام تيسيو بقضاء الديون in qof lagala dardaarmo deymanka inuu kaa bixiyo wa raddi waxyaalihii ammaanooyin ah oo aada hayso inuu dadkii xuquuqdaa iska lahaa dib ugu celiyo waannadari fi sibyaan carruurtii aad ka tagtay inuu dib u fiiriyo inaad qof kala dardaaranto axkaamteedii ayuu u baad halkaa marka waxaanu ka ogaanay casharkeennii shalay aanu ku soo qaadanay axkaamulwasiya iyo kan hadda aanu qaadanayne axkaamu liisaa inuu farqi weyn u dhexeeyo farqi weyn inuu u dhexeeyo leanno casharkeena shal aanu soo qaadanay alwasiya waxaa laga hadlayay qof xoolo loo dardaarmayo oo laleeyahay qof hebel waxaa hala siiyo bacda mowtii ayuu casharkeennii ku saabsanaa casharkeennan al wuxuu ka hadlayo qof xoola la siinayo maaha aha iisaa haddii la yidhahdo al afcala haddii laga bixiyo afcala haddii laga bixiyo la yidhaha awsaa wuu dardaarmay iisaa-an dardaarmid waa ifcaal tii hore casharkii shal aanu ku soo qaadanana wasaa wuu dardaarmay oo facalaho wasiyo ku timid wasiyatan marka labada macno farqi weynaa u dhexeeya wasaa wasiya waxa weeye qof lagala dardaarmayo xoolaha la siiyo tanna waxa weeye awsaa iisaa'an afcala ifcaalan weeyo waxa weeye qof aad kala dardaarmayso inuu carruurtaada markaad dhimato ka bacdi inuu dib u eego oo yacni uu xanaaneeyo wixii wadaa'ic ah oo yacni ammaanaada ood haysana inuu dadkii dib ugu celiyo wa qadaa'i duyuun wixii deymanana inaad kala dardaaranto oo tiraa deyn hebela laigu leeyahay dukaankaasa intaa igule baqaarkaasa intaa igule qof hebela intaasoo xoolaa igule waxyaalahaasu ku saabsan yahay casharkeennan al-iisaa marka alwasiya al-iisaa farqiga u dhexeeya al iisuhu luqatan min luqatin xagga luqada al gaarsiinu xagga luqada waxaa la yidhaha in wax la gaarsiiyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ihbaatu tasarufin tasaruf sugiddiisu tasarufkaasoo mudaafin loo tiiriyey limaa iladii kii loo tiiriyey bacda almowti geerida ka bacdi ahaada sheekhu wuxuu ku leeyahay sharciga al-isaa waxaa la yidhaha sharciyan ihbaatu tasarufin waa tasaruf sugiddiisa yacnii qofaad waxaad u sugeen inuu tasarufi karo bacda mowtik markaad dhimato kabacdi waxaad leedahay markaan dhinto kabacdi qofkaas waxaan u madax banneeyey oon u dardaarmay inuu ku tasarufo wixii daynoo laygu leeyahay inuu iga bixiyo ammaanaadka aan hayo inuu iga celiyo annadari fi sibyaan caruurtaydana inuu dib u eego xanaanadooda iyo tarbiyadooda ayaan kala dardaaray wa sharcan min sharcin xagga sharciga ihbaatu tasarufin tasaruf sugiddiisu tasarufkaasoo mudaafin loo tiiriyey limaa iladii kii loo tiiriyey bacda almowt geeri ka bacdi ah limaa bacda almowt loo tiiriyey maxaa loola jeedaa lianna hada shaksa yatasarafu bacda mowtika qofkani goormuu tasarufi markaad geeriyooto ka bacdi ayuu wuxuu ku tasarufaa deynka inuu kaa bixiyo ammaanaadka inuu kaa celiyo wixii ammaanaadood haysay inuu xuquuqdii u kaa celiyo caruurtii aad ka tagtay inuu u dhimriyo oo u tarbiyeeyo oo u naxariisto marka bacdalmowd wey shaqada uu qabanayo maxaa baxay marka tasaruf mudaafin limaa bacdalmowd la yidhi maxaa baxay haddii qof yacni tasarufka aad u ogolaatid laakiin fii xaali xayaatik adigoo nool haddaad qof tiraa ah, hawshaa ii qabo waana noosha muxuu noqonaa tasarufkaasi wakaala la yidhaha wakaala la yidhaha taas adigoo noolaad waxaa tihi qofkan waxaan kuu wakiishay ammaanadan hebel gee waxaan kuu wakiishay waxaa ii soo iibi beecaasaan kuu wakiishay ii soo iibi waxaan kuu wakiishay gabadhayda inaad hebel ku nikaaxiso ayaan kuu wakiishay waa tasaruf uu samaynayo fii xaali lxayaat adigoo nool tasaruf uu samaynayo haddaad qof yacni u dhiibto tasarufka noocaasa waxaa la yidhaha wakaalo ee iisaan noqon maayo dardaaran maahane wakaala la yidhaha kaas wakaalo arkaanu liisaa'i haadihi tani arkaanu liisaa tani waa dardaaranka arkaantiisii arkaanul iisaa'i dardaaranka arkaantiisii arbacatun afar wey muusin qof dardaarmay wa wasiyun qof lala dardaarmay waa qofkii aad dhahaysay xuquuqda yacni ammaanaadka dib iga celi caruurteeda ii tarbiyee qofkaad la dardaarmaysaa la yidhaha wasi wamuusan fiihi shay layskala dardaarmay waa shayga qofka aad kala dardaarantay oo leeda waxaa yacni ii samee wasiiqatun iyo siiqadii hadalkii la adeegsanayay shuruudulmuusi haadihi tani shuruudi lmuusi tani waa qofkii dardaarmayay shuruudihiisii qofka dardaarmayo dhahaya deynka ha layga bixiyo oo ammaanaadka dib ha laygu celiyo yacni dadkii caruurtii dib ha loo eego qofkaas shuruudihiisa shuruudulmuusi qofka dardaarmaya shuruudihiisu arbacatun afar wey atakliif takliif waa shardi takliif maxaa loola jeedaa albuluuq walcaql qofku waa inuu qaangaarna yahay caqlina uu leeyahay qofka yacni iisuhu ka ansaxayo aliisaa qofka uu ka ansaxayo an yakuuna baaliqan caaqilan qof qaangaara oo caqlila waa inuu walxuriyana waa shardi falaa tasixu falaa yasixu aliisaau min alcabdi iisaha kama ansaxayo dardaarankan addoon wاlxuriyatu xurnimona waa shardi walow kaanat اlxuriyatu xurnimadu haba noqoto fii bacdihi bacdi اlmuusi qofka dardaarmaya qeyb ka midaba qeybtaas ka midaba xurnimadu ha ahaato qofka dardaarmaya qeybtiisaba qeyb xurba ha ka noqdo hadduu doono maxaa loola jeedaa yacni waa alcabdu اlmubacadu alcabdu almubacadu waa addoon mubacad ah. addoon mubacad maxaa loola jeedaa bacduhu xurun wa bacduhu cabdun waa addoon qeybna xor ka ah qeybna addoonka ah mubacadaa la yidhaha addoonkaas isihiis u ansaxay addoonka noocaas oo kalea ilaa qeyb uu xor ka yahay maadaama qeyb uu xor ka yahay dardaarankiisu way ansixi walidaalika saasuu sheekhu kuu yihi walow fii bacdi walow kaanat alxuriyatu fii bacdihi bacdi lmuusi qofka dardaarmaya qeybtiisa qeybtaas dhexdeedaba xuriyadu ha ahaato qeyb unba xur ha ka noqdo waliikhtiyaaru doorashana waa shardi qofku ikhtiyaar waa inuu asagu leeyahay oo ikhtiyaarkiisa uu dardaarmo ikhtiyaar la yihi maxaa baxay qof mukraha oo la khasbay dardaarankiis ma ansaxayo wa wilaayatun wilaayow madaxtinimona waa shardi iyo mas-uulnimo wawilaayatun mas-uulnimona waa shardi mas-uulnimadaasoo lahu lilmuusii qofka dardaarmaya u sugnaatay calalmuusaa fiihi shayga layskala dardaarmayo dushiisana uu mas-uuliyad ku leeyahay waxaa kaloo shardiga ah, qofkan shayga uu kala dardaarmayo shaygaas dhexdiisa waa inuu mas-uuliyad uu ku leeyahay goormo wey marka shardigan la shardinayo idaa kaana hadduu ahaado muusaafiihiga shayga layskala dardaarmayo amra diflin caruur arrinkiisa hadduu yahay haddii caruur layskala dardaarmayo musaafiihiga waxa layskala dardaarmayo hadday caruur yihiin waxaa shardiga caruurta aad qofka kala dardaarmayso inaad wilaayo ku leedahay adugu caruuraad adugu wilaayo kulahayn lahayn qof kalama dardaarmi kartid leannu adigaanba wilaayo haysanba caruurta aad qofka leedahay ha la xanaaneeyo oo ha la ii tarbiyeeyo bacda mowti marka iisahaasi dardaarankaas uu ansaxayo waa inaad wilaayo ku tahay wilaayo waa inaad leedahay wilaayada maxaa loola jeedaa bian yakuuna waladak waa caruurtii adigu aad dhashay oo walada waladig waa caruurtii adigu awoowaha adu aheed caruurtii adigu aad dhashay waa inay caruurtu yihiin ama caruuraad awoowo u tahay waa inay yihiin caruurta aad leedahay ha la xanaaneeyo waa caruurta caruurta adigu wilaayada aad ku leedahay laakiin caruur yacni dad kale ay dhaleen qof kale uu dhalay adigu aadan wilaayoba ku lahayn war caruurtaasaan kala dardaarin caruurtaa ha la ii xanaaneeyo qofku waa qof muslima hadduu doono waa xanaaneyn karaa laakiin iise sharciyan lama yihah taas taasi iise sharciyan lama yihaaho caruur aadan wilaayo ku lahayn iise sharciyan lama yihaaho wa wilaayatu mas-uuliyadu mas-uuliyaddaasoo lahu lilmuusii qofka dardaarmaya u sugnaatay calalmuusaa fiihi shayga layskala dardaarmayo korkiisana uu mas-uuliyad ku leeyahay goormaa shardigaan la shardin idaa kaana muusaa fiihiga shayga layskala dardaarmayo amra diflin caruur arrinkiis hadduu yahay waa inuu caruurkaas mas-uul asagu marka hore ka yahay ow amase maxjuurin amra maxjuurin ruux la xayiray arrinkiis hadduu yahay wax layskala dardaarmayo ow amase maxjuuri safahin dabaalnimada qofkii loo xayiray arrinkiis haddii layskala dardaarmayo haddii qof maxjuuro adigu aada weli ka ahayd waa qof maxjuuro safiih iska aha safiih aan soo marnay waa man laa yaslixu liduunihi wa dunyaahu waa qof aan diintiisa iyo adduunyadiisa iyo maalka midna aan hagaajin karin qofkan waxaan soo marnay sharciyan inuu yahay maxjuuru calayhi oo sharci waxaa yihi hadduu maxjuuru calayhi yahay yaa weli u ahaa aabbihiis aa weli u ahaa aabbihii maadaama uu weli u yahay aabbihiis markuu dhimanayo waa ka dardaarmi karaa waa dhihi karaa qofkaas maxjuuru calayhiga oo anugu shalay aan mas-uul ka ahaa haddaan dhinto arrintiisa igala wareeg adaan dardaarmo maxjuuru calayhi ow majnuunin aan ka booday ow majnuunin idaa kaana musaafiihiga hay shayga layskala dardaarmay amra diflin caruurka arrinkiisa hadduu yahay oo amra majnuunin ama ruux waalan arrinkiisa uu yahay waa ruux waalan oo adigu mas-uuliyaddiisa aad haysay ruux waalan oo adigu aada mas-uul ka ahayd isagana qof kale waa kala dardaarmi karta oo ninkaas waalanaan anigu xanaanayn jiray anaana mas-uuliyaddiisa sharcigu isaaray anigana xaaladaydu ma qubmana adaan kugu wareejiyey dardaarankiisa iyo xanaanayntiisa oo wamase amra maxjuurin bisafahin maxjuuri safahin dabaalnimo qof loo xayiray arrinkiis hadduu yahay muusaa fiihi waxaa la yskala dardaarmaya haduu qof maxjuuru safaha qof safiihaw oo adigu aad mas-uul ka ahay qof kale ood kala dardaarmi karto ibtidaa'an min asharci ibtidaa'an min asharci cibaaradani waxay xiriir la leedahay wa wilaayatun ay la socotaa wa wilaayatun mas-uulnimo wey mas-uuliyadaasoo lahu lilmuusii qofka dardaarmaya usugnaatay sugnaatay ibtidaa'an min ibtidaa'i bilowgaba marka horeba bilowga horeba uu mas-uulka ahaa min asharci ibtidahaas bilowgaasoo min asharci sharciga xaggiisa ka ahaaday marka horeba sharcigaaba asaga bilowgii horeba mas-uul uga dhigay bilowgii horeba sharciga asagaa mas-uul uga dhigay markii hore maxaa baxay marka ibtidaa'an min asharci maxaa ku baxay waxaa baxay markii hore sharciga hadduusan adiga mas-uuliyadda kugu bilaabin laakiin aad farac ahayd mas-uul kasii mas-uul aad ahayd mas-uul kasii mas-uul ayaad ahayd iisahaagu ma ansaxayo marka iisahaagu ma ansaxayo maxaa ka mid a ah? mas-uul mas-uul qofka noqonaya oo sharcigu sidaa ka dhigay waa qofka wasiga ah wasiga hadda maxaanu ku soo sheegnay waa qof isaga lala sii dardaarmay oo yidhi carruurta sii xanaanay qofkaas isagana lala sii dardaarmay mas-uuliyo iyo ibtidaaan min asharci miya ma bilowgii hore asaga u dhiibin sharcigu muma dhiibin wuxua farac farac wey mas-uul faraca wey ibtidaaan min asharci ma aha qofkaas marka wasiga ah markuu isaguna dhimana rabo oo xaaladda yacni geerida uu gaaro qof kale mas-uuliyadda kalama sii dardaarmi karo limaada mas-uul waa tahay laakiin ibtidaaan min asharci adiga sharcigu kuma dhibin markii hore mas-uuliyadda faracaad ahayd haddaad farac tahay adigu isahaguma ansaxayo waa kii wasiga ahay inuu wasigii markuu dhiman rabo asna uu sii wareejiyo caruurtii uu yidhi adna aniga shalay waa layla dardaarmay adna adaan kuusii dhiibay caruurtan ajirka yacni arrinkooda adaan kuusii dhiibay ma dhihi karo waxaa sharci ah wa wilaayatun lahu ibtidaa'an min asharci marka horeba sharci waa inuu adiga bilowga kuu dhiibay mas-uuliyadda shuruud lwasiyi tani shuruudulwasiyi qofkii lala dardaarmayay shuruuddiisii muusigii aan ka soo baxnay shuruuddiisii shuruudulmuusi tanna waa shuruudulwasi qofkii lala dardaarmayo la dhahayo deynka iga bixi oo carruurta iisii xanaanee oo dadka waawaalan oo anigu aan mas-uulka aha sii xanaanee qofkaa shuruudihiisa shuruudul qofkii lala dardaarmayo shuruudihiisii sabcatun toddoba weeye alislaamu islaamnimo wey walbuluuqu qaangaar wey walcaqlu caqli wey waxaa shardiga qofku inuu muslim yahay qofka gaala carruurta lagalama dardaarmayo anna waa fasaadinaaba carruurta waa sii fasaadin waxaa kaloo shardi inuu qaangaar yahay dee caruur asagii ama naftiisa ku filayn caruur asaga ama naftiisa ku filan lalama dardaarmo caqlina waa shardi hadduu waalan yahay isagaaba mas-uuliyadda naftiisiiba la haya nafsuuliyaddiisa isagaa gebi hadduu waalan yahay wasi ma noqon karo xuriyana waa shardi addoona baxay hadduu addoon yahay addoon isagana lalama dardaarmi karo wasi ma noqon karo walcadaalana waa shardi faasiqaa baxay qof faasiqa caruurtaada uma dhiibi kartid leannu isagaa naftiisii gebayba hadduu faasiq yahay isagaaba naftiisii gebay wasi ma noqon karo faasiq wa cadamulcajzi caajiska weyntiisana waa shardi can itasarufi tasarufka in laga caajiso waa in la waayo waa inuusan qofku tasarufka ka caajisin amaa hawshan haddii loo dhiibay hadduuba qofku uusan samayn karin oo qof hawshan samayn karaba uusan ahayn isagana hawshan looma dhiibi karo wasi ma noqon karo maxaa ka mid ah bian yakuuna hariman wuxuu noqday qof waayeeloo laclaca harimuu noqdo waayee laclacaho isaga dhama tabar aan hayn wasi ma noqon karo muxuu xanaaneyn karaa isagii xanaano u baahan qofku hadduu harim yahay isagiiyo xanaano u baahanba harim hadduu yahay marka wasi ma noqon karo ama waxaa weye wuxuu caajis u noqday linaxwi maradin shadiid xanuun khataraha hayo marka wax ma xanaaneyn karo xanuun khatiira hadduu hayo isaguna wasi ma noqon karo isaga xanaaneyn u baahan marad khatiir hadduu hayo wa cadamu lcadaawati cadowtinimada weynteediina waa shard beynahu beyna alwasiyi qofkan lala dardaarmayo dhexdiisa iyo wa beyna almaxjuuri calayhi iyo shaksigii la xayiray oo asaga lagala dardaarmayo dhexdiisa waa in cadaawo lala waayo oo cadaawo aysan ka dhexayn waxaa kaloo shardiga ah, qofkan aada leedahay dadkan waalan oo anigu aan ka dhimanayo ama caruurta ama qofka maxjuurka ah oo maalkiisa laga xayiray dadkanan kuu dhiibay oon kaala dardaarmay iisii xanaanee qofkan aada leedahay waa in isaga iyo dadkan aada u dhiibayso cadaawo aysan ka dhexayn de dadkan hadduu ciil u qabo oo cadaawo uu u qabo fursaddan dardaarankubu uga faaidaysan fursaddan dardaaranka ayuu uga faa'idaysana waxaa laga yaabaa bohol inuu ka tuuro mustaqbalkooda dhanba inuu bohol ku rido ayaaba dhici kartaba shuruudulmuusaafiihi haadihi tani shuruud اlmusaafiihi shaygii layskala dardaarmayey shuruudihiisii wey kan waa shaygii waxa qofkan uu qabanayo shaqadu qabanayo maxay tahay shuruudulmusaafiihi shayga layskala dardaarmayo shuruudihiisu itnaani laba wey kownuhu shayga musaafiihiga ahaanshadiisa wayo tasarufan tasaruf waa inuu noqdo tasarufkaasoo maaliyan ee hanti loo nisbiyo waxaa shardi ah waxa qofkan aad kala dardaarmayso inuu noqdo tasaruf maali ah wax maaloo la qabanayo oo maalan deynkii iga gud ilmahan iisii biilo iisii nafaqe iyo ilmahan iisii tarbiye iyo waxyaalo noocaasa waa inuu noqdo tasaruf maali la yidhi maxaa baxay waxaan ansixaynin wilaayada wilaayada gabdhaha oo kale nikaaxa wilaayatu nikaax inaad qof kala dardaaranto ma ansaxayso maalan waxaa tidhi gabadhayda wilaayadii aan hayay u hayay oo aabbanimadii aan anigu mas-uulka ku ahaa bacda mowtii adaa nikaaxinaya gabdhahii unkaala darta ma ansaxayo adiga haddaad dhimato tantaqilu lwilaayati ila labcad adiga haddaad geeriyoto wilaayada waaba kaa guurtayba wilaayadu waxay u guuri qofka markaa adigaas kugu xiga aaba haddaa tahay wilaayada u guuri ahaana wasi ma gasho shardiga wax la qabanayo tasaruf maaliya inuu yahay shardiga wa kownuhu ahaanshadiisa shayga musaafiihiga layskala dardaarmayo mubaaxan wax mubaaxoo sharcigu ogol yahay oo la banneeyey waa inuu yahay maxaa baxay munaax yacni binaaulkaniisa iyo macaasi iyo dad qofka tiraa macaasidaasaad wakiil iiga tahay oon kaala dardaarin kaniise hebel sii iyo qof hebelaan kaala dardaarmay xoolihiisa dhac iyo qof hebelaan kaala dardaarmay dhiiggiisa daadi iyo waxaas ma ansaxayaan wax sharcigu ogol yahay waa inay yihiin waxa qofka aad kala dardaarmayso shardu siiqati اliisaa haadaa midkani shardu siiqati اliisaa dardaaranka siiqadiisii siiqadaa shardigeedi wey qaabka uu u hadlayo oo iisaha markuu qofku dardaarmayo qaabku u samaynayo dardaaranka shardu siiqati liisaa dardaaranka siiqadiisa siiqadaa shardigeedii lafdan waa dhawaq dhawaqaasoo yushciru dareensiinaya bihi biliisaa'i dardaaranka dareensiinaya waxaa laga rabaa lafdi falaa takfi anniya niyo kuma filla waa niyeeste qof hebel inuu was ii noqdo oo yani maalka wadaayicda iyo ammaanaadka iyo deynka iga gudo oo caruurta ii xanaanay ma ansaxayso niyadaas niyo keligees kuma ansaxayso waxaa shardi ah lafdi in la helo dhawaq dhawaqaasoo yushciru dareensiinaya bihi biliisaa dardaaran dareensiinaya maxaa ka mid ah awsaytu ilayka adaan kaloo dardaarmo ow jacaltuka wasiyan fii kada adaan waxaan kaa dhigay ruux wasi ah fii kada arrintaasaana wasi kaaga dhigay wayakuunu اlqabuulu bacda اlmowt qabuulkuna wuxuu noqonaa bacda اlmowt walow calى taraakhi mar dambeba qabiltu ha yidhah hadduu doono walow bilcamali faqad hadduu doonana camal bisa ku aqbalo qabiltu inuu yidhah shardiga hore kama ahano hadduu shaqadii qabto qabuulay ka dhigan tahay shaqadii loo diray hadduu qabto asoo aqbalayay ka dhigan tahay suuraة اliisaa haadihi tani suuraة اliisaa tani waa dardaaranka muuqaalkiisa qaabka marka qaabka la yskula dardaarmo suuraة اliisaa'i dardaaranka muuqaalkiisa an yaquula zaydun zayd waa inuu yihah awsaytu ilaa camrin camar waxaan ula dardaarmay fii qadaaءi duyuuni denyaalkayga denyaalkaas gudidoodii aan camar kala dardaarmay camar wixii deynoo laygu leeyahay inuu iga bixiyaan kala dardaarmo waraddi wadaa'icii ammaanooyinkayga oo gacanta aan ku hayo ammaanooyinkaas celintoodan camar kala dardaarmo wixii ammaano ah oo aan hayo oo dad ay igu ammaansadeen inuu dadkii u geeyo ayaan kala dardaarmay wanadar kala dardaarmay camar fiirin calaa owlaadi owlaaddayda uu dib u fiiriyo wamaxaajiiri dadka aniga la ii xayiray maxaajiir waa jamcu maxjuur dadka la ii xayiray inuu dib u fiiriyo dadka la ii xayir maxaa loola jeedaa majnuunkii iyo maxjuur bisafahimkii haddaanu soo marnay maxjuur bisafahi kii majnuunka ahay iyo dadkaas inuu dib u fiiriyo oo uu xanaaneeyo oo arrimahooda uu la socdo qaabkaasaa loo dardaarma suurada isagaa saas annikaaxu haadaa midkani haadihi tani axkaamu nikaaxi waa nikaaxa axkaamtiisii bacdamaa sheekhu uu soo dhameeyey qaybtii cibaadaadka iyo qeybtii beeca kitaabku wuxuu ka kooban yahay afar qaybood qaybtii saddexaad ayuu halkan ka bilaabay sheekhu raximah ullahu tacaala cibaadaadkii ayaa noo soo dhammaaday beecii iyo axkaamtiisiina way noo soo dhammaadeen qaybtii saddexaaduu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala waa nikaaxi nikaaxu waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu uga duway bini aadamka waxyaalaha maalaayacqilka kale oo xoolaha iyo xayawaanaadka kale waxyaalaha bini aadamka uu uga duway oo ilaahay uu ku sharfay bini aadamka waa nikaaxaas maxaa yeele xayawaanaadka kale markay tarmayaan qaabka ay u tarmayaan ma aha qaab nikaax ku dhisanoo waa qaab iska fawda ah. la caqli iyagu ma laha sharcina ma saaro sharcina iyaga ma saaro qaar iska fawdaaha isaga tarmayaanoo shahwadiisa wuxuu ku gudanaa xayawaankii ka soo horbaxa walow kaanad ummahu hooyadiisba ha noqoto xayawaankii isaga ka hor yimaada meeshii uun shahwada u qabato oo isaga gudanaa walow kaanad ummahu laakiin bini aadamka waxyaalaha ilaahay ku fadilay oo ilaahay uu ku karaameeyey waxaa ka mid a inay khariisadooda shahwada ay ku gutaan meel ilaahay raalli ka yahay oo dariiq sharciyo nikaaxa dariiq sharciya oo nikaaxa inay khariisyada shahwada ilaahay uu ku abuuray ay ku gutaan taasaa ilaahay ku sharfay bini aadamku haddii dariiqaas uu khilaafana wuxuu noqonaa xayawaanaadka caadiga ah. xayawaanaadka caadiga ah haddii dariiqaas sharcigaa uusan khariisadiisa shahwada uusan ku gudan oo haweeneydii ka hor timaadaba uu shahwada isaga daadinayo dee wuxuu noqonayaa xayawaanaadka xoolahan caadiga ah u iska noqon markaas diinna ma lahan akhlaaqna ma lahan insaaniyadii xataa karaamadii bini aadamka ka dhimanaysa qofka insaaniyadii iyo karaamada bini aadamka ayaa ka dhimanaysa leanna waxa weye maqaasida iyo xikmada shareecadu ay u jidaysay nikaaxa waxaa ka mid a qofku inuu nasabkiisa barto oo nasabkiisa uu yaqaano meesha uu ka soo jeedo aabbihiis iyo awowayaashiis iyo hooyadiis iyo ayeeyadiis iyo awoowood inuu garto yani waxay ka mid tahay xikmatu tashriic xikmada nikaaxa loo jideeyey ayay ka mid tahay ama haddii wuxuu fawdo iska noqon lahayn sida xayawaanaadka oo kale oo kharisyada shahwada meeshii la rabo laysaga gudan lahaa waxaa lumi lahaa ansaabta dadka dadku iska dhux qasmi lahayo walidaalika qofka hadda wuxuu karaamaynaa awoowihiisii labaatanaad magaciisa markuu maqlo waa karaamaynaa raximah اllahu tacaala uu leeyay lanna wuxuu og yahay calaaqo sharciga kala dhexaysa xiriir sharciga kala dhexayso islaamnimadaas ka waa awowihii uu ku abtirsanayo waxaasoo dhan waxaa keenaya ikraamka iyo xushmaddaas waxaa keenaya qaabka wanaagsan ee xushmaysan oo nikaaxa taranku uu ku imanay taasaa ixtiraamkeena haddii nikaaxan qaabkan sharciga uusan jirin qofka naxariista dhanaaba laga siin walidaalika waxaad arkaysaan dadka yani zinada ku dhasha kuwii xataa yani zinada ku dhalay ma xushmeeyaan kuwii zinada ka dhalay yani khariisadii maxabadii iyo mawadadii oo dhan ayaa ilaahay ka siiba dariiq sharciga hadduusan yani caruurka uusan ku dhalay waxaad arkii hooyadii oo zina cunuga markii ku dhasho mas-uulku ridaysa walciyaadu billah ama qashanqub isaga tuuraysa maxaa mawadadii ka siibay waa hooyo jacaylkii dhimrintii yacnii caadifinimadii hooyonimada aawe caadifinimadii hooyada waxa siibaya waxaa weeye dariiq sharci uusan ku dhalan carruurkan marka mawadam uma hayso maxabo uma hayso bal waxay sharaf u arkay inay gacanteeda ku disho ay sharaf u aragto iyadoo taasina dembi kale ay tahay dembigii ay gashay mid yani mid kasii khatar badan naf la gooyo ay noqonayso marka nikaaxa laakiin carruurku hadduu nikaax ku dhasho oo dariiq sharciga uu ku dhasho caadifinimou abuura iyo raxmad raxmaduu abuura saasuu marka ilaahay uu jideeyey waana dariiqii ambiyada iyo rususha dhani ay mareen nikaaxa ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waxaanu soo dirnay rusul fara badan ee adiga kaa horreysay nebiyulahi moxamed salى اllahu calayhi wasalam wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waxaanu u yeelnay xaasas iyo caruur ambiyada iyo rusushii nabigeena ka horeeyey salى اllahu عalيه wasalam ilaa khayri khalqilah laga soo gaaro dariiqanay mareen dariiqanay mareen xaasasay lahaan jireen caruurna way lahaan jireen nabigeena salى اllahu عalيه wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ummadduu ku booriyey nikaaxa iyo guurka si khariisada loo xakameeyo khariisada shahwada si loo xakameeyo nikaaxuu ku booriyey ummaddiisa nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi ya macshar الshabaab man istadaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarji waman lam yastadic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaa nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi macshar shabaab dadka dhallinyarada aho man istadaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj qofkii maharkii iyo nafaqadii bixin karoo awood u haya falyatazawaj ha guursado fainahu aqadu lilbasar indhuhu laaba wa axsanu lilfarji cawradana waa xifdiyaaho faaxishada iyo zinada ayuu nikaaxu cawrada uu ka xifdiyaa waman lam yastadic qofkaan awood u lahayn maharkii iyo nafaqadii iyo umuurtii iyo shu-untii aan awood u lahayn facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaa ha soomuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam shahwada ha kula dagaalamo soonka maxaa yele soonka hadduu bato shahwadu waa daciifi shahwadii qofka hadduu gaajo badan iyo haraad badan uu marayo shahwadii marka waa daciifi waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa uu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam taasaa shahwadii